بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات اللحدا يستقال إلى آيات السدية سورة برع ترسقي هنا آيات وحي أهد وعد الله الله وحو أيباهي أبا لنقاضي المنافقين منافقين ترقعه والمنافقات munaafiqaadka gabdhaha ah iyo walkufaara gaalada naara jahanama khaalidiina fayha way ku waari hiyo xasbuhum way ku filan tahay walacanahum allahu alla lacnaday walahum waxaa usugnaaday cadaabun muqiimu kaladiina marka munaafiqiinta iyo gaalada waktiga nabiga joogtaayey kaladiina kuwii oo kale weeye marka kaabtu halkaasay ku xidhan ee xaq diidayaasha iyo gaaladan waqtigan waktigan joogtaay kaladiina kuyo kala wey min qablakum idinka hortiinahaa kaanuu kuwaasi waxay ahan idinka horeeyey ashadda kuwa ad adag minkum xaggiina quwatan xagga awoodda wa agsara kuwa badan amwaalan xagga hoolaha iyo wa awlaadan caruurta fastamtacuu waxay ku raaxaysteen bikhalaaqihim nasiibkoodii nasiibkii xagga adduunyada iyo xagga diintaba yay ku raaxaysteen waxaa looga jeedaa way ku raaxaysteen kuma ayna camal falin sidii laga rabay siday iyagu doonayeen bay ugu raaxaysteen fastamtactum idinna waxaa ku raaxaysateen bikhalaqikum nasiibkiinni xagga adduunyada iyo xagga kaleba kama stamtaca say ugu raaxaysteen aladiina kuwii min qablikum idinka horreeyey bikhalaaqihim nasiibkoodii wakhudtum waxaad dhumbateen oo dhex gasheen kalladii kii oo kale xagga dembiga khaadu ay dhunbadeen ulaaika kuwaa hore iyo kuwan dambana way ku jiraan laakiin kuwaa hore habidad way burburtay acmaalahum acmaashoodii fi dunyaa dunyadi walakhirati oo adduunyadana wax u tari mayso acmaashoodii oo dil bay ku xukuman yihiin aakhirana cadaab baa uga horeeya wa ulaaika kuwaasina hum ulkhaasiruuna kuwa khasaaray weyn gaalada haddeer joogta ee nabiga waktigiisii joogta iyo munaafiqiintu waxay la mid yihiin dadkii hore oo kale waxay kala mid yihiin dadkii hore nasiibkii ay adduunyada ka heleen unbay ku raaxaysteene xagga allaba ma ayna eegin idinkuna sidii oo kalead tihiin sidaa horead tihiin dembigay galeenna waad gasheen marka lamid baa tihiin xagga ciqaabta iyo dhinac walba marka kuwa camalkoodi waa iska burbure waxuu tari male akhriya adduuntana waxuu tari maayo kaladiina kuwii oo kalaa tihiin qoladan hadda gaalada iyo iyo munaafiqiinta iyo mushrikiinta nabiga la joogtaay min qablikum idinka horeeyey kaanuu waxay ahaayeen kuwaa idinka horeeyey ashadda kuwa ad adag minkum xaggiina quwatan xagga awoodda wa agsara badan amwaalan xagga xoolaha iyo wawlaadan xagga caruurtaba waxaa laga wadaa waxbay u tari waayeen baa laga wadaa fastamtacuu waxay ku raaxaysteen oo wixii kaloo dhan ay iska daayeen naftooda raaciyeen bikhlaaqihim nasiibkii ay heleen culimada qaarna diin bay ku fasiraan diintii ay iyagu haysteen bay ku raaxaysteen fastamtactum idinna waxaa ku raaxaysateen bikhalaqikum nasiibkiinii kama samtaca say ugu raaxaysteen aladiina kuwii min qablikum idinka horreeyey bikhalaaqihim nasiibkoodii wakhudtum waad dhex gasheen waad dhumbateen kaladii kii oo kale khaadoo ay dumbadeen waxaa laga wadaa isku mid baa tihiin ma kala duwanidin kuwii hore ciqaabtii ku waajibtay unba idinkana idin waajibtay ulaaika kuwa xukunka ku dhacay muxuu ahaa ulaaika kuwaasi xabidad way burburtay acmaaluhum camalyaalkoodii fi dunya adduunyada iyo walaakhirati labadaba adduunyada wuxu tarimahayo waa gaalo oo meeshii lagu arkaa lagu dili aakhirana cadaab baa uga horeeya waulaaika kuwaasina humulkhaasiruuna kuwa khasaare wey alam yatihim miyayna u imanin qolada nabiyullaahi maxamed la joogta naba-u ladiina kuwii warkoodii min qablihim ka horreeyey qowmi nuuxin ahaa wa caadin reer caad ahaa wa hamuud ahaa wa qowmi ibraahiima ahaa wa asxaabi madiine ahaa walmutafikaati tii la gadiyey wey atadhum waxaa u timid kuwaa hore atadhum waxaa u timid kuwaa hore rasuuluhum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula yimaadeen famaa kaana allaahu alle ma aha liyadlimahum kii dulmiyey markuu ciqaabay walaakin kaanuu iyaga ahaa anfusahum naftooda yadilmuuna kuwa dulmiyeyo xaqii ka leexday qoladan hadda nabiyulaahi maxamed la joogtaa waxaa laleeyahay dadkii hore warkoodii miyaanu u imanin qoomkii nuux oo biyaha lagu halaagay qoomkii caad oo riixda iyo dabaysha lagu halaagay qoomkii samuud oo sayxo iyo radfa lagu halaagay qoomkii ibraahim oo ilaahay ka badbaadiyey asxaabu madyan oo iyagana seexa lagu halaagay wlmu'tafikaat tii la dabagediyey waa qowmu loo shan magaalo oo saduuma ka mid tahay yaa inta loo yimid baa la gediyeyo kor inta loo qaaday baa jacalnaa caaliha saafilaha xagga hoosaa laga yeelay kuwaa hore marka rusushii xujooyin cadcadmoo la yimaadeen ma aanay rumaynin marka alla markuu ciqaabay kaba gardara iyagaa gardarada lahaayo dembiga galay buu alla leeyahy alam yatihi miyaanay u imaanin naba ladiina kuwii warkooda min qablihim ka horeeyey kuwanaa lala hadlay hadda nabi laahi maxamed la jooga qawmi nuuxin ahaa oo biyaha lagu halaagay wacaadi ree caad ahaayo dabaysha lagu halaagay wasamuuda ree samuud ahaayo sayxada lagu halaagay iyo waqawmi ibraahiima oo nabiyullaahi ibraahim alla ka badbaadiyey iyo waasxaabi madyana madyan meesha la yidhaha magaaladii shucayb joogi jiray wey asxaabtoodii oo iyagana rajfo lagu halaagay iyo walmu'tafikaati tii la dabagediyey atathum waxaa u timid rusuluhum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula yimaadeen famaa kaana allaahu alla ma ahayn liyadlimahum kii dulmiyey walaakin kaanuu anfusahum yadlimuuna kuwa dulmiyey bay noqdeen ciqaabta ku dhacday alla kama gardarayn weye walmu'minuuna ragga ah iyo walmu'minaatu mu'minaanta dumarka ah mu'minaadka bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale saaxiibadood wey waa isku fikrad waa isku dhaqan ya'muruuna waxay amri bilmacruufi waxa wanaagsan wayanhowna waxay dadka ka reebi canilmunkari waxa xun wayuqiimuuna asalaata salaadana way oogi wayutuuna azakaata zakadana way bixin wayutiicuuna allaha allana way adeeci iyo warasuulahu rasuulkiisa ulaaika kuwa sifadoodu sidaa tahay yarxamuhum allah allah baa u naxariisanaya in allaha alla casiizun kii qaaliba weyn oo cid ka daba hadli kartaa jirin xakiimun oo falsan munaafiqiinta didkeed weeye muminiintu muminiinta dabcigooda waxa wey horta waa saaxibo waa isku mid waa isku fakrid dhaqankooduna waxa wey waxa xun oo dhan iyo waxa fiican way ka shaqeeyaan waxa fiican bay amrayaan wax xunna way nahyiin salaaday tukan zakaday allah iyo rasuulkii adeeci de kuwa allah baa u naxariisay raxmad allay muteen marka qofku hadduu bilmatal waan muslima yidhaahdo oo salaad iyo zaka midna aan lagu arag looga qaadan mahayo run wey walmu'minuuna mu'miniintu ragga ahi walmu'minaatu gabdhihii mu'minaadka ahaa bacduhum qaarkood awliyaau bacdi qaarka kale saaxiibadood wey waa isku mid waa walaalo waa isku firad siday munaafiqiintuba saa u ahaayeen ya'muruuna waxay amri oo dhaqankooda ah bilmacruufi wax alla wixii wanaagsan tawxiidka iyo cibaadada iyo wax alla wixii fiican oo dhan wayanhawna way nahyiin cani lmunkari xumaanta shirkiga iyo baadilka wayuqiimuuna salaata salaadana way oogi oo say ahayd bay ula iman wayutuuna zakaata zakadana way bixin wayuiicuuna allaha allay adeeciyo warasuulahu ulaaika kuwa noocaasa sayarxamuhum allah allah baa u naxariisan in allaha alla casiizunka qaaliba wey xakiimun usalsa wacad allah alla wuxuu u ballan qaaday oo u yaboohay almuminiina muminiinta ragga iyo walmuminaati gabdhaha janaatin jannooyin tajri ay socoto min taxtihaa hoosteeda wa min taxti qusuurihaa wa asjaarihaa alanhaaru waadiyaa khaalidiina way ku waari fiihaa jannada iyo masaakiina guryo yuu alla u ballan qaaday dayibatan wanaagsan oo aada u dhisan oo zabarjad iyo dahab iyo waxaa ka dhisan guryahaasoo fii jannaatin jannooyin dhexdooda fii jannaatin cadni waa laga bedeli karaa waa loo idaafeyn karaa guryahaasoo fii jannaati cadnin nagaadiga jannadiisii ah oo ku dhex yaalla waridwaanu raadmi ahaansho min allahi alla xaggiisa kaad akbaru kaba sii weyn fidaha allahba ka sii weyn daalika intaasoo dhani huwa isagu alfawz liban wey alcadiimu waxaa la yidhi nabigu yidhi allah baa mu'miniinta iman raalli noqoteen buu maxaanu la raalli noqon wax walba waadna siisay wax ka fadli badan baan idin siin buu yidhi markaasay yidhaahdeen waxa ka fadli badanna siin waa maxay waa ridahaygu ridahayga wey ridaha alla mar haddii la helo khalaas dib dambe cabsidii waa laga baxay waa la dhaafay allahu akbar ahlu jannaha iyo allah subxaanahu wa tacaala waxaa weeye adduunka xidhiidh cibaadaha ka dhexeeyey aakharena xidhiidh raaxaa ka dhexeeya muminiinta loo raaxaynayo labadaa xidhiidh waa inay isku daboolan yihiin oo haddii adduunka la waayo daacadii aakhirana taa waa la waayay wacad allaahu alla wuxuu u ballan qaaday almuminiina muminiinta ragga iyo walmuminaati kuwa gabdhaha ah ay socoto min min taxti asjaariha wa qusuuriha daaraheeda iyo geedaheeda hoostooda alanhaaru waadiyaal fara badan khaalidiina way ku waari fiihaa jannada dhexdeeda wa masaakina guryana alla wuu u ballan qaaday dayibatan oo fiican guryo aada u wanaagsan oo fii jannaati cadnin nagaadiga jannadiisii ku dhex yaalla guryahaasi janno aan dib dambe looga guurayn wa ridwaanu raadi ahaansho oo min allaahi alla xaggiisa ka ahday yaa akbaru ka weyn daalika nicmadaa faraha badani huwa alfawzu liibaan weeye alcadiimu oo weyn yaa ayuha nabiyu nabiyullaahi maxamedow jaahid la dagaalan alkufaara gaalada iyo walmunaafiqiina munaafiqiintaba waqlud calayhim ku adkee wama'waahum labaduba meeshay u hoyanayaanna ay degi doonaana jahanamo waaye wa bisa waxaa xun almasiiru meel loo ahaadaa xun meel lagu dambeeyo way garo allah subxaanahu wa tacaala jihaadkii gaalada iyo jihaadkii munaafiqiinta waa isku si laakiin waxaa la gaalada bisayfi baa lagula dagaalamay munaafiqiintana bilisaani baa lagula dagaalamay iyo godoonin iyo canaan iyo wax lamidaa lagula dagaalamay oo iyagu dee dadkiibay ku dhex jiraano nabillahi maxamed munaafiqiinta lama layn karo ladhihi maha yidhi carabi dhihi wax ku qabsaday wax ku furtay yulaaya la dhihi maayo marka af baa iyaga lagula dagaalama haddayna gaalnimada cadaysanin markay gaalnimada cadaysaan kurkaa laga jari yaa ayuha nabiyu nabigii sharafta lahaayo jaahid lkufaara gaalada la dagaalam bisayfi kula dagaalam wlmunaafiqiina munaafiqiintana bilisaani kula dagaalam waqlud calayhim ku adke ha u turin wama'waahu meeshay u hoyanayaanna jahanamu wey meeshay degayaan waa jahanama wabisa waxaa xun almasiiru meel loo ahaado oo ayahaagu uu noqdo meesha uxun wey yaxlifuuna munaafiqiintu waxay ku dhaareen bilaahi alle maa qaaluu inaanay dhihin hadalkaa walaqad qaaluu waxayna yidhahdeen kelimata alkufri kelimo gaalnimo ah wa kafaruu waanay gaaloobeen bacda islaamihim islaamnimadoodii kadib wahamuu waxay u qasteen bimaa shay lam yanaaluu ayna gaadhin oo aan alle u qadarin wamaa naqamuu ma cadhaysna oo kama cadhaysna an aqnaahum llahu alle inuu qani ka dhigay mooy warasuuluhu min fadlihi fadligiisa ka qani yeelay fain yatuubuu haday toobo keenaan yakun wuxuu ahaan toobakeenkaasi khayran lahum wain yatawallow hadday jeestaan yucadibhum allah alla cadaabi cadaaban cadaab aliiman oo kale fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirati aakhira labadaba wamaa lahum uma sugnaanin filardi ardada dhexdeeda mig weliyin wax u kaalmeeya walaa nasiirin wax u gargaara aayadan dadkay sheegayso dhowr qolaa lagu sheega qole waxay dhaheen ninkii julaas binu suwayd ahaa iyo wadiica binu haabit iyo waa nimankaas a hadalkii aynu soo dhaafnay qisadii yareynaynu soo dhaafnay ole dadka yagan sharafta lehe maxamed uu wax ku sheegayo hadday runti tahay annagu dameerahan ka xunnahay wiil caamir la yidhaahdo julaash uu hooyadii qabay yaa yidhi yaa sheegay nabiga u sheegay waa loo yeedhay anigu ma dhihin buuli aayaddanaa soo degtay culimada qaar saasay yidhaahdeen marka haddii taa la raaco wixii ay u qasteen ma aanay gaadhin wiilkiibuu damcay inuu dilo qolyana waa cabdullaahi binu ubayi bay yidhaahdeeno nin ansaari ah iyo nin iyo nin ree jahmi ah yaa islaayey nimanka kii ansaartaa laga adkaaday markaasuu waree ansaareedo war wiilkan maad u gargaartaan annaga iyo maxamed markii naloo ego waxaanu nahay ninkii mahmaada ku yidhi samin kalbaka yaakulka aygaaga cayila wuu ku cunay cabdullaahi bin ubay markii loo yeedhayna wuu diiday sidaa laakiin midda ugu munaasabsan waxaa weeye oo ugu munaasabtan markii tabuka lagu sii socday yaa niman laba iyo toban nina oo gaadiid wata hasha nabigana waxaa waday bilaal binu rabaax iyo xudayfa binu lyamaan yaa midna wuu garh waday midna dabadu ka waday laba nin baa waxay ku tashatay meel cidhiidahoo nabiga kusoo aadanaa inay isku horgudbaan si haashu intay u dido uu uga dhaca nabigu iyo isku daya markaa nabigii de marka waxyi baa ku socde nimankii waa la arko way fashilmeen marka miyaad garanaysay buui bilaal gaadiidkaan garanay iyagu way u xidhnaa buui iyaga markaa wuxuu yidhi nabigu waa loo yeedhay marka nimankii way yimaadeen hadalkii iyo dabaraadii ay sameeyeen baa la weydiiyey way diideen aayadana marka ku dultimid markaa yaa rasuulallah nimankaas sideen u galaabaalmalayna may iska daayo waa la laaye ladhihi mahaye dabiila min annaar yaa ku dhici doonta dabiiladu waa maxay baa layidhi waa dhimbilo jahanamo ka yimid waa ku dhici doonta sidii unbay nimankii noqdeen meel cidla unbaa lagu baabi'iyey adu taasaa ugu munaasabsan meesha nimankaasi ahayn yaxlifuuna waxay ku dhaaran bilaahi alle maa qaaluu inaanay dhihin walaqad qaaluu waxayna yidhaahdeen runta markii la tago kelimata alkufri kelimo gaalnimoa ah. wa kafaruu way gaaloobeen bacda islaamihim islaamnimadoodii kadib islaamnimadii ay muujisteen bay gaalnimo cadaysteen oy nabiga la coloobeen wahamuu waxay u qasdeen bimaa lam yalaanu waxayna gaadhin oyna gacanta ku dhigin oo nabiga aan dilla ah oo nabigu hashaha ka dhaca wamaa naqamuu umana cadhaysna ilaa an aqnaahum ullahu warasuuluhu aliya rasuulkiisu inay qani ka dhigeen min fadli oo markii nabiyullaahi maxamed dowladii dhalatay dadkii fuqarada reer ansaareed ba reer madiinaad bay ahaayeen yaa qaniimo la helay oo beerihii la helay oo nabadgelyo la helay wayba taajireenba oo ganacsigii furmay barwaaqadaa ay heleen marka kelimadan waxaa loo isticmaalo waxaa mooye wax kale kuma ceebeynayaan meeshaan dambi jirin yaa loo isticmaala luqatulcarab meeshaan dambi jirin baa loo isticmaala meesha dambi ma jiray ka dhigan way kibreen wamaa naqamuu kama cadhaysna oo kama aada gudanayaan ilaa an hanaahum llahu alla inuu ani ka dhigay iyo warasuuluhu oo barwaaqiya wax walba ay heleen oo animadii la helay min fadli fadligiisa fain yatuubuu hadday tooba keenaan yaku tooba keenkaasi wuxuu noqon khayran lahum kii khayr badan say tooba keenaanoo diinta ku soo noqdaano munaafiqnimada iska dhaafaan wain yatawallow hadday jeestaan oy islaamka iyo xaqa ka jeestaan yucadibhum ullahu allaa cadaabi cadaaban cadaab aliiman oo kulul mu'liman xanuujiya fi dunyaa addunyada walakhirati oo adduunyada gaalnimadoodii mar haday cadaato dee dil bay ku xukumaynoo silic bay yaala badaya akhirana cadaabkii baaba jooga wamaa lahum uma sugnaanin filardi ardada dhexdeeda min weliyin wax u kaalmeeya walaa nasiirin wax u gargaara <clears throat> wa minhum minhum waxaa ka mida munaafiqiinta man baa ka mida caahad allaha alla kula ballamay lain aataanaa haddii uu nasiiyo min fadlihi fadligiisa lanasadaqana waan rumaynayna walanakuunana waxaan ahaynaynaa min asaalixiina kuwa fiican falamaa aataahum markuu siiyey min fadlihi bakiluu bihi way la bakayleen watawallow way jeedsadeen wahum iyagona mucriduuna can islaami ka jeedsadeen faacqabahum alla wuxuu u dabamariyey fadligii nifaaqan buu u dabamariyey fii quluubihim qalbigooda ilaa yowmi yalqownahu bimaa akhlafu llaha alla siday ugu guub yeeleen oo ugu ballan fureen maa wacduuhu waxay kula ballameen wa bimaa kaanuu yakdibuuna siday u beeniyeen yani meesha masteri waxbaa ku jira ninkan wuxuu ahaa baa la nin la yidhaah waxaa la yidhaha saclaba binu xaadib saxaabadu ka mid ahaa wuxuu yidhi yaa rasuulallah in ilaahay xoolo siiyo iigu alla bari wallaahi waxaan ka bixi zakada waan si fiican baan yeeli wuxuu ihi warhooge waylak qaliilun tashkuru bihi yaa khayrun min alkaiiri laa tudiiq wax yar ood ku shukridaa kaaga fiican wax farabadadoona kanayninba nabigii buu ku celiyey wuu u alla bariyey nabigu wuxuu helay ninkii ai buu dhaqday madiinuu ai ku dhaqday aigii baa farabatay saxaabada markay sheegi sida dixiriga yuu isu dhalay aigii markaa madiinada aigii u qaban waaye uu ka yar tegey tog meeshaasuu degay marka salaadihii casarka iyo duhurku la soo tukadaa jamaacada maalinta jumcada ana uu soo tukadaa wuu ka shawaayey adhigii baa sii batay meel ka sii fog buu tegey salaadihi oo dhanba jumcada mooye wuu iska daayey oo jamaacada la tukan jiray jamaacadiina markii dambe wuu daayey kud min amwaalim sadaqatan tutahirhum aayaddaasaa ku timid nabiga dad buu diray soo ururiyey zakada wuxuu ku yidhi ninkii saclaba binu xaadib la dhihi jiray iyo nin ree salama ah labadaa nin soo maro oo zakada ka soo qaaday iyo dadkii aada la kulantaanba saclaba binu xaadib ba u tageen warin warqad baa loo dhiibay nabigu uu soo qoray nabiga waa loo qori jiray isagu ma qori jirin markuu arkay buu yidhi haddii adhigii isa ka badan baa lagu yeeshay ilaa laba boqol oo neef saddex boqol oo neef yaa lagu yeeshay war waxaan waaba gibir buu yidhi <laughs> waaba gibir buu yidhi waxaad war wiltaad iga tagtaa markaad waxa kale soo ururisaan igu soo noqda ninkii kalea loo kaca ninkii kale markuu maqlay waa lagu soo socdaa geeliisa intii ugu qiimo badnay hal oo kale ama laba isoo kaxeeyey wuxuu yidhi hooyo oo iga qaada waa zake markaasiin war waxan dee laguma leh laguguma leh wax ka hooseeyaa lagu leeyay war anigaa iskay u bixiyee iga qaada buuli way ka soo qaadeen waxay ku noqdeen saclaba binu xaadib haddana warqadii sidii oo kale warbal iga tagoy waa ninkaa marka ninka la sheegay ee xooluhu ay galaafteen ee salaadii jumcadii ka tegey ee salaadii kale jamaacadii ka tegay wa minhum waxaa marka cid kastoo dee sidaa samaysan waa sidoo kale oo xaqii diida minhum waxaa ka man caahad allah alla qof kula balamay lin aataanaa haduu na siiyo min fadlihi risqigiisa hadduu naga siiyo lanasadaqana waanu sadaqaysan walanakuunana waxaan ahaanaynaa min asaalixiina kuwa fiican falamaa aataahum markuu alla siiye dadka noocaasa min fadlihi risqigiisii wax ka siiyey bakiluu bihi way la bakayleen watawallow way jeetadeenoo wixii loola yimid way diideen um iyaguna mucriduuna can lislaam islaamkao dhan bayba ka jeetadeen faacqabahum alla wuxuu u dabamariyey qalbigoodii iimaanku ku jiray wuxuu u dabamariyey caqab waa ka dabageyn weeye garo oo acqabahum wuxuu u dabamariyey nifaaqan intay alla kala kulma ilaa qiyaama munaafiqnimay ku dhiman bay ka deganta bisababi ma akhlafuu ballan furkay ballan fureen allaha alla ku ballan fureen ma wacaduuhu bisababi ikhlaafihim yani masari waxba meesha la soo gelin karaa sida dhibka yar baynu ku daynayna maxaa sidaa ugu waan bimaa akhlafuu guubyeelidda ay guubyeeleen allaha alla ku guubyeeleen maa wacduuhu waxay u ballan qaadeen wa bimaa shaygii kaanu ahayn yakdibuuna kuwa beeniya allah wuxuu leeyahay alam yaclamuu ma waanay ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu ogyahay sirahum waxa u qarsoon iyo wanajwaahum faqooda ay meesha gaar ku faqayaan wa ana allaha alla subxaanahu watacaala callaama alquyuub waxa maqan kii aada u og wey qoladii iyada ahayd ma waanay ogeyn inuu alla sirtoodii faqooda ogyahay markay leeyihiin risqiga waan bixin doonaa iyo zakada waan bixin doonaa iyo markan dambey diidayaan inuun ilaahay ogeyn miyay la tahay alam yaclamuu ma waanay ogeyn miyaanay ogeyn an allaha alla yaclamu inuu ogyahay sirahum sirtooda wanajwaahum faqooda waxay hoos ahaan ugu tashanayaan waan allaha allana callaamu luyuub inuu yahay miyaanay ogeyn alladiina kuwa yalmizuuna ku ceebeeya almuawiciina kuwa sadaqada bixiya oo min almuminiina muminiinta kamida fi sadaqaati sadaqada ku ceebeeya iyo waladiina kuwa ceebeeya laa yajiduuna aan helaynin ilaa juhdahum dadaalkooda mooyaane oo fayaskharuu ku jeesjeesa minhum saxaabada sakir allahu minhum allah ku jeesaysa macnaa allah ciqaabi way jeesteeskoodaasuu alla ka ciqaabay walahum cadaabun aliim baa u sugnaaday sadaqada sadaqaa la bixinaya nabigu sadaqaha la bixiyo yidhi cabdiraxmaan bin coof iyo ragga lamid a yaa wax iiddaa ka badan keenay oo aada u fara badan bilmata cabdiraxmaan bin coof kala badh oo badh buu xoolihii sii bixiyey markaasay munaafiqiintiina waa muraa'i waa istususe yay yidhaahdeen nimanna intay xaabad dooneen ama timirtii waxoogay ka soo cantoobeen yay keeneen waa intay heli kareen markaasy waxaan muxuu alla ku falay maxay ka sadaqay labadii dhinacba way ceebayeen kuwaa maxaa ku dhacay waa khasaaneen wey kuwaasi aladiina kuwa yelmizuuna ceebeeya almuawiciina kuwa sadaqada bixiya oo min almuminiina muminiinta ka fi sadaqaati ku ceebeeya waladiina kuwii ku ceebeeya kii horey ku cadfan tahay laa yajiduuna helaynin ilaa juhdahum dadaalkooda mooyaane wax ay meelaha ka soo ururiyeen mooyaane oo fa ku jeeseesaya minhum saxaabada sakira minhum alla ciqaabi jeeseeskaa ka ciqaabay walahum sakir minhum alla ciqaabay walahum waxaa usugnaaday cadaabun aliimun mu'limun xanuujiya qoladii waxa fara badan bixisayna waxayna waa istusus qoladii waxa yaray heli kareen bixisayna muxuu alla ku fali allah wuxuu leeyahay istakfir lahum u dembi dhaaf aw laa tastakfir lahum ha u dembi dhaaf dalbin in tastakfir lahum haddaad u dembi dhaaf dhalabto sabciina maratan toddobaatan jeer falan yakfir allahu lahum alla u dembi dhaafi maayo ama u dalab dembiga dhaafidiisa ama ha u dalbin toddobaatan jeer hataa haddaad gaadhsiiso loo dembi dhaaf maayo marka toddobaatanku waa iska tirade todobaatanka kuma xadaysana inagu waxaynu waa boqol jeer bay disaal noqotay baynu idhahnaa boqolna uma jeedna ya wax fara badan baan uga jeedna marka nabiga waxaa laleeyahy wax fara badanba haddaa doonto u istikfaar markaa nabigu wuxuu leeyahay wuxuu yidhi toddobaatan in ka badan baan gaadhsiin bui inu istikfaar dalbi haddaan ogayn loo gufraanina waanu kabsii badin lahaa bui istakfir lahum u gufraan dalab aw laa tastakfir lahum ha u gufraan dalbi in tastakfir lahum haddaad u gufraan dalabto sabciina maratan toddobaatan jeer falan yakfir allahu lahum alla u dhaafi maayo maxaa ugu wacan dambi dhaaf laaanta dalika dambi dhaaf laaantaasi aantaasi bianahum bisababi anahum iyagu kafaruu waxay ka gaaloobeen bilaahi ilaahay wa rasuulihi bay ka gaaloobeen wallahu allana sidiisaba laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm alfaasiqiina oo faasiqiina marka nabigu waa ku leeyahy waanu qofnaan dalbi lahaa haddaan ogahay in alla u dhaafayo toddobaatan in ka badan iyo toddobaatan saddex goor buu ku celiya nabigu maxaa dambi dhaaf la-aantaa ugu wacan biannahum bisabab annahum kafaruu waxay ka gaaloobeen bilaahi warasuulihi wallaahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqowma qowm alfaasiqiina oo faasiqiin allah subxana wataala